alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd dersigiinani waa dersigii soddon iyo shanaad ee ka mida ah kitaabu towxiid aladii huwa xaq ullaahi cala alcabiid oo iskalaha ah sheekh maxamed ibn cabdilwahaab atamiimi raxmatullaahi calayh wuxuu ka bilaabanayaa baabka kontonaad ee ka mida ah kitaabka abwaabtiisa wuxuu musanifku baabkan ku sheegi doonaa hal aayad iyo hadal ibnu xasam uu leeyahay iyo dhowr xabo oo aaaar saxaabada ka sugan taabiciyiinta iyo saxaabada ka sugana baabu qowlillaahi tacaalaa ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay baabu qowlillaahi ilaahay hadalkii ayuu u baab yahay alla sarreeye alla uu yidhi falammaa goortii aataa ilaah uu siiyey humaa labadii ibnu aadamka ahayd saalixan waladan ilmo saalixan ee wanaagsan jacalaa waxay u yeeleen lahu alle shurakaa'a kuwa la leh alle fii maa shaygii aataa uu siiyey humaa labadooda fatacaalaa wuu ka sarreeyaa allaahu alle camaa waxa yushrikuuna ay la wadaajinayaan ilaahay ayib falamaa aataahumaa saalixan aayaddan cidda loola jeedo culimmadu way isku khilaafeen qolyo waxay leeyihiin waa nebi aadam iyo xawaa falamaa goortii aataa alla u siiyey humaa xawaa iyo aadam saalixan ilmo wanaagsan saalixaasaa haddana la isku khilaafay oo culimmada qaar waxay leeyihiin saalixa waxaa loola jeedaa waa wiil markuu ilaahay wiil siiyey qolyana waxay leeyihiin saalixan waxaa loola jeedaa ilmo shin dhammaystay oo caadi ah oo aan dhicis ahayn oon kala dhantaalnayn markuu ilaahay siiyey labadaa tafsiirba way jiraan aadam iyo xawaa weeye waa tafsiir tafsiir labaad baa wuxuu yahay aadam iyo xawaa maaha aad ayadu waxay ka hadlaysaa waa wixii ayaga ka farcamay ee gaala ah ayay ka hadlaysaa aayaddu qowlka hore oo inay hawshu aadam iyo xawaa ku saabsan tahay ibnu jariir utabari ayaa rajaxay qowlka labaad oo inay owlaaddoodii gaaladaah ay yihiinna ibnu kaiir baa rajaxay xadiidka masalada ku soo aroorayna wuu daciifiyey ilaahi bay u shirki sameeyeen markay ilmo heleen shirkigaasuu shirkulcibaada ma ahaneh waa shirki xagga tasmiyada iyo magacaabidda ah waan ogaan doonaa insha allahu tacaala qaala bnu xasam ibnu xasam addaahiri baa wuxuu yidhi itafaquu waxay isku waafaqeen oo isku raaceen culummadu calaa taxriimi kulli ismin magac kasta xaaraantinimayntiisa mucabadin oo qofka looga addoondhigay likhayrillaahi alla cid aan ahayn magac kasta oo addoonka la odhanayo addoon hebel oo aan ilaahay cid aan ahayn addoon looga dhigayo sida ka cabdi camrin camar addoonkiisii oo kaleeto wa cabdilkacbati kacbada addoonkeedii oo kaleeto iyo wamaa wixii ashbaha u ekaada daalika arrinkaas xaashaa wixii ka soo haray cabdilmualib cabdilmualib wixii ka soo haray oo cabdilmualib mualib addoonkiisii kan ah, magacaas culummadu asaga iskuma waafaqeen xaaraannimadiisi waa isku khilaafeen weeye maaha inuu leeyahay xaashaa cabdilmualib cabdilmualib baa kiisu bannaan yaha ee asaga kiisa masala inuu xaaraam yahay magacaasi iskumaysan waafaqin ee waa ku kala aragti duwan yihiin ayib can ibni cabaasin wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhuma fi laayati fii tafsiiri ilaayati aayaddan tafsiirkeedu wuxuu ka yidhi qaala wuxuu yidhi falamma lamaa goortii taqashaa uu u galmooday haa xawaa aadamu aadam markuu u galmoodoo reeraystay xamalat way uuraysata uur bay qaadda fa ataa waxaa u yimid humaa labadooda ibliisu ibliis baa u yimid aayaddu raba cabdullahi bnu cabbaas inuu fasiro fa qaala ibliis wuxuu yidhi innii anugu saaxibukumaa saaxiibkiinnii baan ahaa alladii saaxiibkaasoo akhrajtukumaan idinka soo saaray min aljannati jannada waad garanaysaan buu ninkaan ahay ninkii jannada idinka soo saaray baana hadda maxaad rabtaa wuxuu yidhi latudiicunnanii walle waad i adeecaysaan maanta taladan soo jeediya waad u hogaansamaysaan aw la ajcalanna waxaan u yeelayaa lahu ilmahaas yarka ahee uurka ku jira qarnay aylin ayl ama waxaa weeye baciid labadiisa geesoo kalean u yeelaya idinku kala doortabi balaayo laba geesoo baciid leh oo hooyadii markay tidhaahdaad umusha calooshuu dildilacda ama meelaan farjigiiba ahaynba ka soo baxay inaan ilmaha ka dhigo iyo maanta taladaa soo jeediya inaad yeeshaan fa yakhruju markaasuu soo baxayaa ilmuhu min badnikii xawaa'i calooshaada fa yashuqa markaasuu jeexayaa hu calooshii calooshuu kaa jeexjeexayaa asagoo geesa wala afcalanna waan ku samaynayaa wala afcalanna waan ku samaynayaa arrinkaasi ilmaha arrinkaasaan ku samaynaya waa hanjabaad yukhawifu xaaluu cabsi gelinayo humaa labadooda waayahay maxaa rabtaa sam miyaa ku magacaaba hu ilmahaan dhalanaya cabdalxaaris xaari adoonkiisa xaarina waa magacyada ibliis mid ka mid a ah. isagaa xaari la yidhaahdaa marka wiilkii dhashay haddii cabdilxaari loo bixiya macnuhu wuxuu noqonayaa addoonkii ibliis buu noqonayaa addoonkii ibliis marka wuxuu rabaa wiilkii asaga addoon in looga dhigo fa abayaa way ka diideen waa xawaa iyo aadame an yutiicaa inay yeelaan hu ibliis gaashaankay u daruureen fa kharaja ilmihii wuu soo baxay meyitan xaaluu yahay mid meyd ah ilmihiiu meyd marka laakiin meesha waxaa ka muuqata ilmihii uu yidhi ilmo geesalaa soo baxayo calooshu kaa dildilaacinaya way beenowday ilmihii laakiin maydnimu ku dhasha uma xamalat deedna way uuraysatay fa ataa wuu u yimid ibliis humaa labadoodii fa qaala wuxuu ku yidhi midla qowlihii oraahdiisii wax la mid ah fa abayaa way diideen an yutiicaa inay yeelaan hu asaga fa kharaja wuu soo baxay mayitan xaaluu yahay mid meyd ah ilmihiiba haddana dhashay uma xamalat way uuraysatay fa ataa wuu u yimid humaa labadoodii fadakara wuxuu u sheegay lahumaa labadoodii wixii uu sameeyey hadda ilmihii horena anaa la dagaalamoo soo riday fa adraka waxaa haleelay humaa xawaa iyo aadam xubbulwaladi ilmaha jacaylkiisi waalid bay noqdeen beer wax dhalay oo dhowr jeer ilma ka soo dilmeenoo cagajuglayntiisii iyo digdigti digadamtiisiibay waxay yidhaahdeen war maanta armaan xoogaa bal wax samaynaa sidaasuu xadiidku sheegaya fa samayaa way ku magacaabeen hu inankii cabdalxaariثi xaari addoonkiisibay ku magacaabeenoo wuu noolaaday fadaalika kaasi qowluhu ilaahay hadalkiisii weeye jacalaa way u yeeleen lahu asaga alle shurakaa'a kuwa la leh fii maa shaygii aataa uu siiyey humaa ayaga ilaahi ilmihii uu siiyey bay shaydaan wax ka siiyeen weeye rawaahu ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim baa xadiidkan wariyey aarkan walahu waxaa u sugnaaday waa ibnu abi xaatim bisanadin sanadna ku sugnaaday saxiixin eefiyow can qataadata qataadana laga wariyey qaalo inuu yidhi shurakaa'a kuwa ilaahi la wadaaga fii taacatihi yeelidiisa iyo ka amar qaadashadiisa walam yakun mausan ahayn fii cibaadatihi cibaadadiisa maaha inuu leeyahay nebi aadam iyo xawaa waxay u sujuudeen ibliis laakiin way ka tala qaateen oo tala soo jeedintii uu soo jeediyey ayay qaateen weeye walahu waxaa u sugnaaday ibnu abi xaatim bisanadin saxiixin can mujaahidin mujaahidna uga sugnaaday waa arday ibnu cabaasna fii qowlihi hadalkiisa in aataytana ilaahow haddaadna siisid saalixan ilmo wanaagsan ama wiil ha noqdo ama ilmo nabad qabo isla eege qaala wuxuu yidhi mujaahid ashfaqaa way u baqeen allaa yakuuna inuusan ahan waxay ka baqeen allah yakuuna inuusan ahan ilmaha uurka ku jira insaanan bani aadamba inuusan noqon wax kale uu noqdo wadakara waxaa sheegay macnaahu aharkan mid la macno ah wuxuu ka sheegay wadakara macnaahu macnihiisana wuxuu ka sheegay can ilxasan xasan albasri iyo wasaciid iyo wakayrihima labadooda waxaan ahayn aayadda tafsiirkeeda sidaa inuu yahay oo cidda aayaddu ka hadlaysaa aadam iyo xawaa ay yihiin ilaahay markuu ilmihii siiyeyna ay cabdilxaaris u bixiyeen waa tafsiirkaan marnayoo waxaa maray ibnu jariir xadiidkana culummada qayb badan oo ka midii ah way daciifiyeen oo waxay yidhaahdeen dhan walba waa u daciif mar waa mowduuc kow mar labaad waxaa weeye nebiyullaahi aadam geed buu inta cunay baa ilaahay toobaddiisii aqbala geed hal geeduu cuno shirkina ma ahayn inuu geeddii cunay toobaddiina ilaahay ka aqbala ilaahay qur-aanka waa ku sheega nebi aadam hadduu shirki geli lahaa oo li odhan lahaa shirki buu ku dhaca waxaan waa shirkun fii tasmiyati iyo wa taacati adilo saxiixa lagu heli lahaa waxaa intaa weheliya maalinka qiyaama markii la yimaado nebiyullaahi aadam markay dadku u tagaan oo yidhahdaan aadamuhu aday kaa soo farcameen dhibna waa taagan yaha wuu cudur daaranaya waxyaaluhu ku cudur daaranaya hal cudurdaar waahy wuxuu leeyahay geed aan la ii fasixin ayaan cunay anaaba lafahayga u baqaya isa kaydaaye macaasi kaloo uu gelay hadday jiri lahayd sida ibliis inuu u hoggaansamay oo wiilkiisa cabdilxaaris u bixiyey qiyaamaduu sheegan lahay wuxuu odhan lahaa mar labaadna waan khaldamayoo ibliis baan waxa weeyaan ku raaligeliyey ama ku adeeca hawshaas ayada ah ayaduna maysan dhicin waxaa intaa weheliya ibliis waa nin kaarto badan haddii qofka aad rabtid inaad karkaarka weydaarisid oo majara habaabisid digyo iyo hanjabaadlo lama soo galay waa loo forogodaa waa la sabsabtaa hadduu hadda ka hor jannada ka soo saaray haddana uu dan kaleeyahay inuu baadiyeeyo meeshuu u markii horeba u dhaartay oo sabsaban lahaa inuu yidhahdo waaday taqaanaan hadda ka hor baan jannada idinka soo saaray haddiidaan maanta waxaan raba yeelin waxaas waxaasaa dhici doona isagaaba iska sii fogaynayaba ibliisna nin sidaa u dabaaktaba maahane waa nin dadka dabinno u dhigta dabinno marka hadalkaani hadalkii ibliis ma u badna waxaa intaa weheliya aayaddu waxay ka hadasay fa fatacaala allahu camaa yushrikuun yushrikuun waa damiir jamca dee labadooduna xawaa iyo aadan bay ahaayeen culummadu dhankaasna waxbay kaga sheegeen waxaa intaa weheliya haddayba dhici lahaydba nebi aadan hawshan inuu sameeyey kaba soo qaadba meeluu ku toobadkeenay lama hayo aayaddu maysan sheegin inay shirki ku dhacenna waa la sheegay meelay ku toobadkeeneenna lama hayo marka intaasu wejba waxay ku tusinaysaa qisadaani qiso sugan inaysan ahayn qiso sugan inaysan ahayn bay ku tusinaysaa fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il al-ulaa masalada koobaad taxriimu kulli ismin magac kasta xaaraantinimayntiisa weeye oo mucabadin addoonka looga addoon dhigay likhayrilaahi alla cid aan ahayn addoonka in loo bixiyo cabdi hebel oo ilaahay cid aan ahayn cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo halala baxo laakiin haddii la yidhaahdo cabdi fulaan cabdi muxamed cabdilkacba cabdi zayd lama rabo adoon ilaah baad u tahay athaaniyatu masalada labaad tafsiiru laayati aayaddii tafsiirkeeda weeye ahaaliatu masalada saddexaad anna haadaakan ashirka ee shirkiga ah shirkiga aayadduu sheegtay fii mujaradi tasmiyatin waa magacaabid un keli ah magacaabid oo keliya wey cabdulxaaris la iska yidhi lam tuqsad loolama qasdin xaqiiqatuhaa ujeedadeeda dhabta ah oo inay ilaahay caabudaana loolama jeedin araabicatu masalada afraad sida sawaabkaana waa inay qisadaanu ku saabsan tahay dhashii nebi aadam wixii gaaloobay bay ku saabsantahay nebi aadamiyo kuma saabsana walow culummada qayb ka midaba ku tageen masaladaasi alraabicatu masalada afraad anna hibatallaahi ilaahay siismadiisa lirajuli ninka uu albinta gabar asawiyata ee dhammaystiran ilaahay ilmo dhammaystiran gabar iyo wiil kuu doonaya ha noqdo ilaahay inuu ku siiyo min annicami barwaaqooyinka waaweyn bay ka mid yihiin iyo ka mid tahy alkhaamisatu salafi dadkii hore wanaagsanaa sheegidooda weeye al farqa farqiga ay sheegeen u dhaxeeya bayna shirki la wadaajinta fi daacati daacada shirki lagu sameeyo iyo wa washirki filcibaadati cibaadada shirki in lagu sameeyo oo wuxuu rabaa inuu ku yihahdo shirkun filcibaadati de waa gaalnimo shirkun fi aacati iyo tasmiyada hadda soo marro oo kaleetana waa shirkulaflaadi alfaad iyo waxyaalaha la midka ah oo taa hore ma gaarsiisna baabu qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu baab yahay tacaalaa sarreeya uu yidhi walilaahi alla waxaa u sugnaaday al asmaa'u magacyaal alxusnaa ee wanaag badan fadcuu ku barya hu alle bihaa magacyadaas wadaruu isaga taga aladiina kuwa yulxiduuna leexinaya fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa al aaya aayadda dhammaystir baabkani waa baabka konton iyo koobaad musanifku wuxuu sheegi doonaa hal aayad oo aayaddan haddaan macnaynay ah iyo dhowr aahaaroo tafsiirkeeda ah dakara wuxuu sheegay ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim baa wuxuu sheegay can ibni cabbaasin cabdulaahi ibni cabbaasna uu ka soo wariyey yulxiduuna fii asmaa'ihi macnaheedu inuu yahay yushrikuuna inay shirki samaynayaan magacyada alle ku shirki samaynayaan wa canhu waxaa laga wariyey ibnu abi xaatim ibn cabbaasna uu ka wariye samo way ku magacaabeen allaata talaata waxay ka keeneen min alilaah ilaah bay ka keeneen walcuzaa sanamka cuzaana min alcasiizi casiis bay ka keeneen wa can ilacmash acmash waxaa laga wariye yudkhiluuna way gelinayaan fiihaa magacyada alle maa shay laysa minhaa aan ka mid ayay soo dhexgelinayaan waxaan magacyada ilaahay ka mid ahayn bay dhexgelinayaan waa noocaas ayib waxbuu ka tega ayib qaybtaa ku saabsan dakara ibnu abi xaatim can ibni cabaasin culimmada qayr ka mid waxay leeyihin hadalkaani hadalka ibnu cabaas ma aha laakiin asagoo kalea qataada laga wariyey ilxaadku musanifku halkan wuxuu ula jeedaa suwar iyo muuqaallo ka mid ah muuqaallada dadku ay qaar ka midihi ah kaga bayreen ilaahay magacyadiisa subxaana wa tacaala xaggana towxiidka ka hor imaanaysa iyo weynaynta ilaahay oo waa maxay allah magacyadiisa si khaldan in loola dhaqmo maxay noqon kartaa shirki in lagu sameeyo magacyada ilaahay oo cid kale loogu daro kow waxay noqon kartaa macnihii aayad magaca alla uu ku tusay macniheedii in laga leexiyo meel kale loo leexiyo waxay noqon kartaa oo kaleeto asnaamta in magac looga dhiga magacyadii ilaahay ayaduna waa nooc ka mid ah. waxay noqon kartaa ilaahay inaad ku magacowdid magac aan munaasab ahayn ninbaa yidhi ilaahigii allaliin ahaa baan ku dhaartay allaliin allaliin maxay ta ninbaa weydiiyo wuxuu yidhi allaliin waa maxay ma ilaahay magaciisa wallahi waxaan u malaynayaa ba ilahay inay tahay anuma garanaya marka magacuusan ilaahay lahayn ba inaad u bixisid waa gaf ayaduna oo uusan ilaahay lahayn inaad ku magacowdid wax keenaya nuqsaan inaad ilahay ku magacowdid sida yuhuudi ay yidhaahdeen in allaha faqiiru ilaahay waa sabool bay yihahdeen way caayeen waa ilxaad waxaa soo gelaya macaanidii asmaadaanu ay ku tusinaysay oo gudaheeda ku jiray inaad inkirtoo diidid waxaa soo gelaya macaanida asmaadan iyo kuwa makhluuqa inaad isku mid ka dhigto isu ekeysiisid ama makhluuqa laftirkoodiiba aad magaca alle u bixisid oo aad qof u bixisid allah ya araxmaan ayaduna waa gaalnimo lama ogola kulli waxaasoo dhani waxay soo gelayaan yulxiduuna fi asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa uu sheegtay nebiguna u sheegay calayhi salaatu wasalaam siday tahay in loo rumeeyo weeyaan siday tahay in loo rumeeyo ayib fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad ihbaatu lasmaa'i ilaahay magacyadiisa sugidooda weeye magacyada ilaahi uu leeyahay in la sugo loo daayo athaaniyatu masalada labaad kownuhaa ahaanshaheeda weeye magacyada alle kulligeed xusnaa mid wanaagsan ay tahay magac kastoo ilahay leeyahay waa magac wanaag badan athaalidatu masalada saddexaad alamru in la isfaray weeye biducaa'ihi ilaahi in lagu baryo baryadiisa biha asmaada alla lagu baryo ama ducaaulcibaad ha noqoto ilaahay lagu caabudo ama ducaaulmasala ha noqoto ilaahay ha lagu baryo ilaahay araxmaanka haw ii naxariiso ilaahay afaarka haw ii dhaaf inaad tidhaahdid masalada afraad tarku man ruuxka tegiddi weeye caarada ka hor yimid oo min aljaahiliina jaahiliinta ka mid a aqoonlaawayaasha almulxidiina ee magacyada alla kuwa ayaga in la isaga tugan waxba la qaymayn weeye alkhaamisatu masalada shanaad tafsiirul ilxaadi ilxaadka ku sugan in la fasiro weeye fiiha aayaadka oo la sheegayo aayaddu ay sheegtay yulxiduuna fii asmaa'ihi cid magacaan usan lahayn in loo bixiyo iyo makhluuqa magacyada alla in loo bixiyo iyo soo mara asaadisatu masalada lixaad wayu man ruux wacyigelintii weeye alxada ilxaad la yimid qofkii ilaad alwaciid mid ii qorayaa alwaciidu mi amse waciidu man alwaciidu waa goodiga ku soo arooray liman qofka alxada ilxaad la yimaado oo magacyada ilaahay meel aysan qaadi karin ku kakabiya asagana ilaad baa ku soo arooray baabun haadaa kanu baab waaye laa yuqaalu lama yidhaahdo assalaamu nabadgelyo calallaahi alla dushiisa ha ahaato waa baabka konton iyo labaad hal xadiid buuna ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi alayhi fa fi saxiixi fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan waa saxiixaynka bukhaari iyo muslim can ibni mascuudin cabdulaahi bni mascuudna ka sugan radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn ama can ibni mascuudin xaal laga wariyey qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn idaa kunnaa markaan ahaana maca nebiyi nebiga la jirankii sala allahu calayhi wasalam fi salaati salaadda dhexdeeda markii nebiga aan la tukanayno qulnaa waxaan odhan jirnay saxaabada haddaan nahay assalaamu nabadgeliyo calallaahi alla dushiisa ha ahaato ilaahi ha ilaahi alla ha badbaadiyey odhan jiray ilaahay dushiisa badbaada ha ahaato marka yay u ducaynayaan ilaahay bay u ducaynayaanoo ilaahay dushiisa badbaada ha ahaato waa kow oo yay badbaadayso xaggooda ka ahaanaysaa min cibaadihi addoommadiisa xaggooda xaalay ka ahaatay addoommada alle ilaahay ha badbaadiyeen assalaamu nabadgelyo calaa fulaana fulaan korkii ha ahaata iyo wa fulaana heblo hebel iyo hebel dushoodana nabadgelyo ha ahaato faqaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa taquuluu ha assalaamu nabadgelyo calallaahi alla dushiisa ha ahaato fa ina allaaha alle huwa asagaa assalaamu midka wax badbaadiye ah ayib xadiidkan bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaa'i i iyo ibnumaajahba way wariyeen macnaheeduna wuxuu wuuisagoo sidaan ka faahfaahsan buuna soo aroorayo wuxuu leeyahy cbdullaahi mascuud markii salaad anagoo tukanayna aan fadhiisanno ataxyaadka u fadhiisanno ayaanu ducayn jirno waxaan odhan jirnay ilaahay dushiisa nabadgelya ha ahaato nabadgelyadaas oo addoommada xaggooda ka timid malku jibriil nabadgelya dushiisa ha ahaato mikaa'iil dushiisa nabadgelya ha ahaato saasay u ducayn jireen markaasaa nebigu ka reebay sala allahu calayhi wasalam xadiidkan munaasabada ula leeyahay kitaabu tawxiid waxa weeye iyo baabkaba ilaahi weynayntiisa waxaa ka mid ah alfaad iyo erayaal ku moodsiinaysa nuqsaan inaad ilaahay kula dhaqmaysid iyo wax dhimanaanshaa iyo dhaliilya-in inaadan magacyada ilaahay kula dhaqmin inaadan magacyada ilaahay kula dhaqmin sababtu waxaa weeye ilaahay waa kaamilun fii daatih kamaal dhammaystiran buu leeyaha kamaal dhammaystiran ayuu leeyahay saxaabadu markayay u ducaynayaan waagii horeeto ilaahay bay u ducayn jireen ilaahay dushiisa nabadgelya ha ahaato nuqsaan iyo ceebba allaha ka hofnaado yaa nabadgelyadaadu ka ahaanaysaa addoommada marka ereygu muxuu ku moodsiinayaa inuu ilaahay addoommada u baahan yahay markaasaana ilaahay rasuulkiisu wuxuu saxaabada barayaa anshaxayo edabta wuxuu leeyay edabta ilaaliyo ilaahay cidna ugama baahna kamaal iyo dhammaystiran iyo cid uga baahan yahay lama arkee edebsada adaad cid u ducaynaysaan idinku isu duceeye malaa'igta haddaad doontaan u duceeye idinkuna isu duceeye laakiin ilaahay baan faatixa muraad u maraynaa oo leenahay ilaahu ilaahu ilaahu waxa weeyaan aad badbaado heshid yaysan dhici kii oo roobka intuu helay ilaahay buu rabaa inuu ku shukriyo markaas waryaareh ilaahay si fiican buu noo galay aanu ducaynab ilahay aanu ducayno marka ilaahay duca kaagama baahna cid wax uga baahan yahna lama arko ee waxaa la rabaa inaad ilaahay ku shukrido alxamdu lilaah adaa faqiir baahana ilahay wuxuu kaaga baahan yahay male marka anshaxaa iyo adabtaasuu nebigu saxaabada bara sala allahu calayhi wasalam ha oranina ilaahi dushiisa nabadgelya haata laakiin asagaaba salaam ah. in allaale inta badbaadiya allaa badbaadiyey magacyadiisaa salaam ka mid ah jannadiisaa meeshuu dadka ugu yeerayaa salaam iyo nabadgelyo ah ayib fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad tafsiiru salaam salaam fasirideeda weeye waa midaan cidna u baahnayn oo nabad qaba alle subxaana wa tacaala isagaana wax badbaadiya athaaniyatu masalada labaad annahu salaamku taxiyatun waa salaam salaam waay ahaaliatu masalada saddexaad annahaa ayadu salaamtu laa tasluxu uma suubato ilaa lilaahi alla mooyaane ilaahay xaggiisa unbay nabadgelyadu ka timaada keligii bay u marka bani aadamku wixii ayaga nabadgelyaho dhexdooda isu munaasaba dhib male leh ahaaliatu alraabicatu masalada afraad alcilatu waa cilada ku jirta fii daalika arinka maxaa la isugu diiday in la yidhahdo assalaamu cala allaahi nuqsaan bay ku tusinaysaa iyo cid nabadgelyo uga baahan yahay alkhaamisatu masalada shanaad tacliimuhum baridooda weeye attaxiyata salaantii uu baray nebigu sala allahu calayh wasalam allatii taasoo tacliimuhum nabiga baridooda baridiisa waya hum saxaabada u baray attaxiyata salaanta uu baray allatii taasoo tasluxu u suubata lilaahi alle baabu baabu qowlihi allaahuma kfir in shita allaahuma kfir lii in shita qofku hadduu yihahdo waa baabka konton iyo saddexaad allaahuma kfir ilaahu ii dhaaf lii aniga in shita haddaad doontid qofku inuu yidhaahdo ma banaanta mise ma bannaana baabu qowlihi qofka oraahdiisa ayay u baab tahaa uu yidhi allaahuma kfir ilaahow ii dhaaf lii aniga in shita haddaad doontid musanifku hal xadiid ayuu baabka ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayh ayb fi saxiixi saxiixa waxaa ku dhex sugan can abi hurayrata abi hurayrana laga wariye anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi laa yaqul yuuna dhihin axadukum midkiin allaahuma allahayow ikfir ii dhaaf lii aniga inshiita haddaad doontid ilaahow haddaad doontid ii dhaaf qofkiin yuusan odhan ee eh, waaye muxuu odhanayaa allaahuma arxamnii ilaahu ii naxariiso in shi'ta haddaad doontid yuusan odhan liyaczima ha gooyo almas'alata mas'alada iyo warsiga ilaahay u wax weydiisanaya ha gooyo fa inna allaaha alle laa mukriha mid khasbaah lahu allo uma sugnaan cid ilaahay xoog wax kaga soo qaadi kartaa ma jirto walimuslim muslim waxaa u sugnaaday walyucadim walyucdim ha weyneeyo alraqbata jacaylka iyo codsiga uu qofku gudbisanayo ilaahay weydiisanaya ha weyneeyo fa inna allaaha alle laa yatacaadamu kuma weyna hu alle shay-un shaygaasoo acdaahu uu bixiyey waxuu bixiyo ilaahay culays ku haya lama arkee waxaa baabkan ku saabsan yaho u ka hadlayaa markaad ilaahay baryaysid laftirkeeda in lagaaga baahan yahay tawxiidkaaga inaad ilaashatay oo haddaad tidhaahdid ilaahayow dembigayga ii dhaaf waa hadii adiga ay kula qumanaato ilaahu jannadii igee waa hadday kula saxsan tahay ilaahu caafimaad sida haday kula quman tahay ilaahu waxaas iga badbaaday hadday kula quman tahay ilaahu ay cadaabin haddaad adigu rabtid waxyaalaha noocaasoo kaleetaa inaad ilaahay weydiisatid oo ilaahu hadday adiga saa kula tahay laba waxyaalooda meesha laga fahmaya xadiidku uu sheega midda koobaad waxaa weeye waa inaad isleedahay ilaahay cid baa khasab wax ugu leh ah, ilaahu cid baa adiga wax khasab kugu leh meesha laga fahmaya fa ina allaha laa mukriha lahu waa meesha la sheg ilahay cidna wax kuma khasbi karto midda labaad markaad leedahay ilaahu dembigayga dhaaf haddii adigu addoontid waxaa kaloo laga fahmayaa inaad isleedahay inay jiraan ilaahay wax ku culuso uusan bixin karin ilaahu waa u baahnaa laakiin haddii ay kaa suurtagaltaho ad aad awoodi kartid isii marka meeshii maxaa laga fahmay inay jiraan adiga agtaada waxyaalo ilaahay uusan ku siin karon uusan awoodeeda lahayn labadaba waa anshax daro ha ku dhaqmin marka sidaa awgeed bay culummadu waxay leeyihiin markaad wax weydiisanaysa maxaa la samaynaya xadiidku muxuuna yidhi ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu dembigayga dhaaf haddii aad doontid maxaa laga kale inaad adigu ka deeqtoontaadan u baahnayn haddaan hadda kuraaniyo maanta kaala shaaha iga bixi kula quman tahay inaan dillayn baa lai arkahaya oo iska ro ilaahu jannadii igee hadday kula quman tahay waxaa weeye haddaad haddaysa kula qumanayna iska daa uma baahniya wey saddexdaa cilmoba meeshay ku jiraan marka ilaahay oo la moodaya inaad ka deeqtoon tahay kamana deeqtoomi iyo ilaahay oo la moodayo in ilaahay khasab cid wax ugula jirto mana jirto iyo inaad isleedahay ilaahay waxbaa ku weyn oo ku adag ayana ma jirto saddexdaba si looga badbaado arrinkaasi waa xaaraam bay culammada qaar ka mid leeyihiin in la isticmaalo waxaad arkaysaa aimadeena horeyna waa u markay ducaynaya qof baa odhanaya duceeyo markaasaa la ohanaya ilahay qofka ha caafiyo insha allah waa tan xadiisku ka hadlaya laftirkeeda garo ah, qofka allaha caafiya insha allah ilahay waxaa ha siiya insha allah ilaahay ha usoo fududay insha allah tabaruk iyo barakaysi hadday tahay waaba roonaan lahayd laakiin haddii mashiiadii qofka inuu waxlaad ku xirtay alfaadana ku dhex jirta marka waa in masalada la gooyo ilaahay ha ku caafiyo su-aal baa meesha timid marka qofku markuu xanuunsan yaho lasoo booqdo tahuurun baa nebigu ohan jira waa waa dembi dhaafay kuu noqonaysa laa basa insha allahu tahuur bay kuu noqonaysa so kii nebigu ohan jiray dee taasu duca maaha waa ihbaar wax dhiba male ayada mashiiada ilahi markaa in la cuskado marka culummada qayb ka mid ah waxay leeyihiin masaladaa qofku inuu isticmaalo ilaahu waxaa isii haddaad doonto waa xaaraam qolyalana waxay leeyihiin waa karaahiyo amaa mashii'ada ilaahay qofku inuu barakaystaa wax dhiba ma leh wax dhiba ma leh haddii uusan mashii'ada isticmaalin laakiin uu yidhaahdo ilaahu waxaas dhabarka ijabi maantayto waxaas haddaan daalim ahay haddaan hawshaa ku gardarnahay ilaahu isoo qabo taas mashiiadiioo kale la ma aha mashiiadiioo kaleeto la mid ma ah fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu alulaa masalada koobaad annahyu waa reebidii layska reebay can ilistinaai soo reebidda fi ducaai duada wax laga soo reebo ilaahu jannadii igee baa tiri tusaale ahaan waa haddii aad doontidi haddiidaasaa la diidan yahay ku daah ilaahu jannadii igee ahaaniyatu masalada labaad bayaanu lcilati sababta iyo cilada in la caddaynteeda weeye fii daalika arrinkaas oo cilada ku jirtaa loo diiday maxay tahay kow waxay ku moodsiinaysaa ilaahay cid khasab wax ugula inay jirto labo waxay ku moodsiinaysaa inaad adigu ilaahay ka deeqtoon tahay saddex waxay ku moodsiinaysaa ilaahay wuxuu bixiyaa inay culays ku tahay saddexduba waa anshax darro si ilaahay looga edabsado aduguna addoonnimadaada aad u caddaysatid hawshaa jooji weye ahaaliatu masalada saddexaad qowluhu hadalkiisa weeye liyaczim ha almas'alata codsiga ilaahu jannada igee ilaah waxaa isii ilaah waxaa iga badbaadi go waxay culimmadu yidhaahdaan aadamuhu waxyaalaha ilaahay uu weydiisanayo waxaa loo kala qaadayaa wax khayr ah oo khayr khaalisa inay yihiin kow wax shar ah oo sharnimadoodoo barax tiran inuu yahay labo wax labaduba ay ka suurtoodo wixii khayr ah oo baraxla mashiico iyo ilaahu midna lama yidhahde waxa la yidhahda ilaahu waxaa isii ilaahu jannada igee ilaahu cadaabka iga badbaadi ilaahu waxaas ii fuudee qur ilaahu cibaadada waa khayr barxal oo khaalis ah ka soo reebin wixii shar ah inaad ilaahay ka magangashinna waxbaha ka soo reebin ilaahu ha i ilaahu ha i caroonin ilaahu waxa weyaan ha ayana waxbaa ka soo reebin shaygu shay adduunyaha hadduu yahay oo shar iyo khayrba ka suurtoobo ilaahu kiisa khayrkaa isii baa ilaahu noloshu hadday khayr ii tahay inoole nebigaa ku ducaysan tiray ah, allahuma bicilmika alhayba waqudratika cala alkhalqi ayinii maa calimta alxayaata khayra lii watawafanii idaa calimta alwafaata khayra lii ilaahu qudradaadaan wax kuu weydiisanaya iyo cilmiga qaybka aad og tahay haddii aad og tahay noloshaana noolahay inay khayr ii tahay ilaahu inooleh haddii aad isleedahay geeridaa qofkaan khayr u aana ilaahu idil ilaahu caruurtaasu hadday khayr ii yihiin ii barakee iyo ii ilah hadaysan khayr i ahayn ilah addunyada khayr ii waa wax adduunyo dhib iyo sharbe labadaba ka suurtooba lakiin wixii khayr maxdiya ilahay weydiiso wixii shar maxdiyana ilahay weydiiso wixii labaduba ay ka suurtoobaanna dhanka khayrka ilahay inuu kugu soo adiyo weydiiso alraabicatu masalada afraad icdaamu rakbati codsiga iyo jacaylka ilaahda aad qabtid in la weyneeyo ah, aad ilahay aad u jecesho u weynaysid alkhaamisatu masalada shanaad altacliilu in la cileeyo weeye lihaada alamri arrinkan oo arrinkii ah macnaha waa cilad arrinkan in la cilaynayo ilaahay sababka aad wax u weydiisanaysid cid khasab ku ma jirto wax ku weyne ma jiraan sidaasaa ilaahay lagu leeya marka wax u weydiiso wax u weyne baabun hadaa kanu baab weeye laa yaquulu qofku oran maayo cabdii addoonkayga iyo wa amatii addoontayda waa baabka konton iyo afraad hal xadiid buuna musanifku ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayh wuxuuna baabkan rabaa musanifku inuu kaga hadlo addoon markaad leedahay rag iyo dumar kuu doonaya ha noqday markaad leedahay addoontayda ama addoonkayga dee dadkuna ilaahay bay addoommo u yihiina bay culimmadu halkaa waxay ka fahmeen adabdarro inay tahay iyo anshaxumo ilaahay jaanibkiisa aad kula dhaqmaysid marka wax waxaa ka fiican baa lagugu tarbiyaynayaa taa ayaa lagugu tarbiyaynayaa fi saxiixi saxiixa waxaa ku dhex sugan bukhaari baa xadiidkan wariyey imaamu axmedna wuu wariyey saxiixa waxaa ku dhex sugan can abi hurayrata abu hurayrana laga wariy anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yaqul yuusan dhihin axadukum midkiin acim cunto rabbaka rabbiga rabbigaa cunto sii waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa qof addoon lahad la hadlaysa addoonkii baad la hadlaysa markaas addonkii waxaad leedahay istaag orod rabbigaaga cunto sii rabbigaad ujeedidna waa addoonka qofkii iska lahaa wadi u weysee rabbaka rabbigaa orod salaaddii waa la gaaraye biyaha inta qaadid rabbigaaga u weyse ha odhan yahay labadaa haddii la isu diiday adcim rabbaka iyo wadi rabbaka maxaa la isu ogolaaday shareecada waxaa ku badan hadday dadka baab ka soo xirtoo ka reebto baab khayray u furtaa yaqul ha yidhaahdo sayidii ugaaskayga iyo wa mowlaaye kii i xoreeye ama addoonkaan u ahaa walaa yaquul yuusan odhan axadukum midkiin cabdii addoonkayga iyo wa amatii addoontayda labadaa haddii la isu diiday maxaa la odhan walyaqul ha yidhaahdaa fataaya gabadhaydii iyo fataaya wiilkaygii iyo wa fataatii gabadhaydii iyo wa ghulaamii addoonkaygii ama wiilkaygii ayib intaba waxaa la ilaalinayaa anshax in laga anshaxsado yaa dadku addoommo yihiin allah cabdulaahi baata ilaahay addoonkiisii sidaa awgeed ilaahay markuu qolo ammaanayo nebigeennaba markuu ammaanayo waxyaaluhu ku ammaanay subxaana aladii asraa bicabdihi alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi waa ammaan meesha ugu dambaysay weeye cubuudiyatullah inaad ilaahay adoon u tahay marka waxaa la inoo diiday oo xadiidku ka hadlay kow acim rabbaka addoonku inu yihahda rabbii oo kaleeto sayid iyo mowlaaya iyo waxa weeyaan abdi culummadu waxay isku khilaafeen marka erayaasha noocaana addoommada in loo isticmaalo iyo isku khilaafeen qolyo waxay leeyihin waa muxaram lamana oran karo adoonkayga adoontayda rabbigay ee rabbigaa u weysee erayaashaasoo kaleeto xadiidkaanayna u daliishadeen qolyana waxay leeyihiin way bannaanta waa makruuh xaaraan ma aha laakiin waa laga yara roon yahay waxay u daliishadaan xadiidka arbiciinku aad garanaysaan xadiidka labaad ahaa an talid alamatu rabbatahaa addoontu inay dhasho ugaasadeeda ayada wax weyn ugaaska u ah iyo xadiidkii nebigu lahaa idaa nasaxa alcabdu sayidahu addoonku hadduu u naseexeeyo daacad u noqdo ugaaskiisa ama ninka iskale asaga oo addoonku u yahay ayib labadaa ra'yiba way jiraan marka erayaashaan meesha ku qoran acim rabbaka alrabbu al haddii la geliya ilaah baa loo isticmaalaya laakiin haddii wax kale loo idaafeeyo oo la yidhaahdo rabbu fulaanin rabbulmaali xoolaha qofkii iska lahaa hebel waxa weyaan adoonkiisii oo kaleeto way ku badan tahay taas alfaada sharciga inay kusoo aroorto way ku badan tahay halkii aad adoonka odhan lahayd addoontaydii iyo addoonkaygii ayagoo addoomma ku ahoo ilaahay addoomma kaaga dhigay waxaad tiraahdaa gabadhaydii fataati wiilkiina fataaya wiilkaygii wa ulaami ulaamka addoonkana waa loo isticmaala wiilka yarna waa loo isticmaala waa erayaal muxtamil ah marka intaasba waxaa la ilaalinaya jaanibka alle iyo towxiidka iyo maqaasidaadu inay hagaagto alfaadaadu inay noqoto alfaad dhowrsan oo hufan intaasaa lagu baraya fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu alulaa masalada koobaad annahyu waa diidid la isu diiday can qowli cabdii wa amatii waraahda ku hadlidda in lagu hadlo addoonkayga iyo addoontayda athaaniyatu masalada labaad laa yaquulu qofku odhan maayo laa yaquulu odhan maayo alcabdu addoonkii rabbii rabbigay odhan maayo isagoo ula jeeda ninkii iska lahaa walaa yuqaalu lama yidhaahdo lahu addoonkiina looma dhaho acim quudii rabbaka rabbiga orod rabbigaa cuntada qadasii lama odhanayo isagoo loola jeedo addoonka qofkii iska lahaa athaaliu masalada saddexaad athaalithatu masalada saddexaad tacliimu lwali kan hore in la bara weeye oo waa kee waa ugaaska addoonka qofka iskale weeye addoonkan qofkii iska lahaa wax lahaa ba waxaa la barayaa qowlu fataaya wa fataatii wa ghulaami markuu raba inuu yidhaahda addoontaydii ama addoonkaygii alfaada cabdi iyo amati inuusan isticmaalin u isticmaalo fataaya fataati ghulaami athaaniyatu araabicatu masalada afraad tacliimu thaani kan labaad oo adoonka baridiisa weeye qowlu sayidii wa mowlaaya intuu odhan lahaa rabbii intuu oran lahaa waa inuu yidhahdo sayidii ugaaskayga iyo wa mowlaaya kan adoonka u ahaa mowluhu lix iyo toban macne ayuu leeyahay ereyga almowlaa oo alimaamu nawowi uu sheegay raxmatullaahi calayhi alkhaamisatu masalada shanaad attanbiihu waa baraarujwaa baraarujin lilmuraadi ujeedada qofkii addoonka lahaa inuu addoonkiisii yidhaahdaa addoonkaygii iyo addoontaydii addoonkiina loo diiday inuu yidhaahdo rabbigay inta loo diida cillada loo diidan yahay in la isku baraarujiyo wa huwa asagu taxqiiqu tawxiidi towxiidka ka dhabayntiisa weeye fil alfaadi xagga erayaasha in towxiidka laga dhabeeyo oo si wanaagsan loo ilaaliyo oo haddaad dhawaaqaysid iyo haddaad ficil samaynaysid intaba towxiidkaagu ilaashanaado wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin